bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirka waa kii boqollabaatan iyo lixaad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه, جنبه وجبينه وظهره كلما بردت uciidat lahu fii yowmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sana xataa yuqdaa bayna alcibaadi fayaraa sabiilah ima ila aljannati wa ima ila annaar xadiidka dheeraa ee abi hurayra ee ku saabsanaa cuquubada iyo cadaabka ee loogu talagalay ruuxii sakada bixin waaya ayuu sheekhu u dambaysiiyey kitaabu zakaa xadiiu abi hurayra iyo axaadiis badan baa macnahan xadiidku uu tilmaami doono ku timid ka xadiidi jaabir fi saxiixi muslim wa xadiidi abi umaama wa abi dar axaadiis badan baa marka macnahan xadiidku tilmaamayo ku timid oo marka aad iyo aad ooga dayrisay oo muslimiintana ooga digtay inay sakada fududaystaan ama ay ka tagaan ama hantidooda ay ka sakayn waayaan nin dahabla ma jiro maa min saaxibi dahab nin dahab haysta lacag dahaba ama bila dahaba ama weelal dahaba dahab wuxuu doona ha noqdo dahabkaasoo markaa sakeeyey oo degayey baa laga hadlahaya oo gaadhay nisaabka aynu soo sheegnay siddeetan iyo shanta garaam min saaxibi dahabin nin dahab lama jiro walaa fidatin ama fidale qalin qalin bay soomaalidu yidhaahdaan marka aydna waynu soo maray marray garaam hadday gaadho inay sakaynayso ninkaasoo laa yuaddi aan gudanaynin minha min alamwaal min adahab min alfida minhaa hadda fidadun baa loo celiyey laakiin waxaa uun loo jeedaa dahab iyo fidada waa isku mid laa yuaddi aan gudanaynin xaqaha xaqeedii iyo zakadeedii oo minha min alfidati waاdahab oga zaka zaka iyo dahab ninka haystoon ka sakaynaynin ilaa hadduu jiro axadka asaga ah idaa kaana yowmu alqiyaamati maalinka qiyaama marka la gaadho sufixad waxaa loo kala bixin waxaa loo ballaadhin tasfiixu waa in shayga macdankoo kale ah ama nuxaasta iyo maartoo kale ah ama birtoo kale ah la dubeeyo oo la garaaco la kala fidsho sida jiingadoo kale laga dhigo xaasho kale loo fidiyo birta adkayd ama macdantii iyo maarti iyo nuuxaastii si markaa waxaa la doonayo loogu duubo sufixad waxaa loo kala bixinoo loo ballaadhin lahu ninka asaga saxaa'ifu safaaixu afan safaa'ixu oo min naarin naar ah safaa'ixtu waa jamcu safiixatin waana maa yutbacu mima yantariqu kalxadiid lixaaf baa looga dhigayaa la kala bixinaya birtii adkayd ee dahabka ahayd ee uu bixin waaye ka sakayn waaye ee la dubaynaya waa la dhalaalinaya mara laga dhigi ama jiinkadoo kale laga dhigi fidadii sidoo kale ila macdan bay ahayd ayadna waa la dhalaalinaya sufixad waxaa loo kala fidin lahu ninkii sakada bixin waaye ee saaxiibu dahabka ah ama saaxiibu fidaha ah maryaa loo kala bixin ama jiingadaa loo kala bixinoo min naarin naar ah dab baa laga dhigay ma aha dahabkii aad taqaanay naar baa laga dhigaya jahannamaa lagu shidahaya marka jahanama lagu shida iyadoo marka ololaysa ayaa laguu soo bixinaya fa uxmiya waa la kullaynayaa oo waa la shidayaa calayhaa dusheeda fii naari jahannama jahannama ayaa lagu soo kulaynayaa lagu soo shidayaa naarta jahaname iyo naaruhu dabkooda iyo kulaylkoodu dabka adduunka midka ugu kul toddobaatan baac bay dheeryihiin toddobaatan laabalaab weeye dababka innagu aynu hadda isticmaalle aad iyo aad u kulle bilaayada dabka baasiinka batroolka shidaalka saliidaha waxyaabaha korontada waxyaabahaasa inagu aad inoola daran oo dabka u khatarsan ah midka inoogu khatarsan adduunyada dabka aakhar wuxuu ka dheeryahay toddobaatan jeer buu ku soo labanlaabmaya maalkaadi baa marka dhuxuulo naareed laga dhigi kadib baa lagugu gubayaa fa uxmiya waa la naari calayha ayadii safaaixdii baa lagu kullaynayaa fi naari jahannama marka lasoo kulleeyo fa yukwa waxaa lagu gubayaa bihaa safaa'ixdii birihii la kala baxshay dahabkii la kala baxshay ee la fidiyey jiingadihii jambuhu dhinaciisa dhinac lagaga dhajinaya wa jabiinuhu iyo dhabankiisa jabiinku waa dhinaca dhinacawaa dhafoorka ama dhabanka waxa u taqaanaan asalkiisu kaasaa la yidhahdaa dhinacoo dhanna waa la iska yidhaahdaa fa yukwa waxaa lagu gubi bihaa jinkadihii naareed ee maalkada laga sameeyey jambuhu dhinaciisa lagu gubayaa iyo wa jabiinu dhafooradiisa iyo wa dahraw dhabarkiisa dhinaca lagaaga dhajin dhafoorkaa lagaaga dhejin dhabarkaa lagaaga dhejin meel walba lagaaga dhejinaya oo iyadoo dabya naara ay kugu dhegaysaa ciyaadan billaah kullamaa baradad mar walbay qabowdana uciidad lahu waa loogu soo celin mar walbay qabowda waa laga fuujin naarti baa la timbinoo la gelin markay cadaato yaa lagugu dhejinaya haddana mar labaad dhacaankaadii bay dhuuxaysa aday kugubaysa markaadii xulowdo aydna ay qabowdo yaa lagaa fujin haddana waa lagugu soo celinaya jahannamaa la geyn kadibna markay soo caddaataa lagugu dhajinaya ciyaadan billaah kullamaa baradad mar walbay jiingadahaasi qaboobaan uciidad lahu waa loo soo celin ninkii asaga ahaa ee bixin waayey fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sanatin mima tacuduun riwaayadii jaabir baa ku dartay muddo inta eleeg baa sidaa ruuxa loo cadaabaya sakada bixin waaye ee xaqi ilaahay iska dhiibi waaye ee xaqii masaakiinta bixin waayey muddo intee laeg baa maalkiisi lagu cadaabayaa intaan naarta weyneed la geynin ama aan rabbi u naxariisanan janno la geyn maalin gudihii baa sidaa loo cadaabaya kaana miqdaaruhu qadarkiisu uu yahay hamsiina alfa sana konton kun oo sano mima tacuduuna fi dunya adduunka marka loo fiiriyo sidaa waxaa lagu cadaabayaa maalin aakharo waa hal maalinoo aakharo maalinka aakhira wuxuu adduunka u dhigmaa maalmaha adduunka marka loo fiiriyo konton kunoo sano konton kunoo sano waxbaan ka booday xataa yuqdaa ilaa la kala xukumo bayna alcibaadi addoommaha inta ka dhaxaysa ilaa ilaahay addoommaha kala xukumo banaankaas banka qiyaamaha taagan tahay jiingadaha naarta lagugu cadaabayaa bogga beerka dhabanka dhinacyada meel walba lagaaga dhajinaya dhabarka oo fayara uu arko sabiilahu jidkiisa uu arko marka xukunkaadee la gaadho loo kala xukumoo lagu miisaamo kadib baa meeshii rabbi kuu qadar marka ee qalinka kuugu dhacay camalkaaduna uu kugeeya lagu geyn doonaa laakiin inta ka horaysa sakadii baa lagugu sii cadaabaya oo fayara uu arko sabiilahu jidkii uu qaadi lahaa imaa ila aljannati xagga janna inuu u qaado wa imaa ila annaar inuu naar u qaado marka ake hawsheedu halkaasay taagan tahay waa ka daran tahay riwaaya xadiidku ku yimid maa min saaxibi dahabin walaa fidatin meesha ah maa min saaxibi kanzin laa yuؤaddii zakaata kanzihi ila ji'a bihi ywma alqiyaama wa bikanzihi nin walboo kayd iyo hanti adduunyo lahaa oo ka sakayn waayey asaga iyo hantidiisii adduunyada baa la wada keenaya aakharo kadibna xadiidkii dheeraay haddaan maraynay buu dhammaystiray maa min rajulin maa min saaxiibi dahbin meesha ah maa min rajulin laa yu-addii zakaata maalihi ma jiro nin iyo qof iyo axad aan sakada maalkiisa bixinaynin ilaa sidaasaa loo gelay haddaad soo marteen wa fii riwaaya ilaa jucila lahu shujaacan min naar mas iyo abeese naareed baa lagugu sii daynaya maalkaadiibaa abeese laga dhigay masas oo naara isku kala duubi luqunta kadibna ku cunaya hantida marka ammaanada ah ee xaqu naas ilaahay ka bixiyeedan yidhi haddaad ka bixin weydaan sidaan baa laisu galhayaa nin walba marka jaanis haystaa qiila waxaa le yaa rasuulla rasuulka ilaahayow falibulu dahab iyo fidogaranay in laga dayriyo balaaye laga dhigaye geela bal ka ninka sakadiisa bixin waaya qaala wuxuu ihi walaa saaxiba ibli ma min saaxibi iblin walaa min saaxibi ibni nin geelana ma jiro qof geel dhaqda geelaasoo sakeeyoo dageeyey sakada inaad bixin waayo laa yu'addii aan bixinaynin minha min alibili xaqaha sakadeedii iyo wixii la halmaala xuquuq badan baa geel lagu leeyahay xuquuq badan baa lagu leeyahay dahab iyo fido sakabasa ma xuquuq badan baa idin saaran ayb fi lmaali xaqun siwa azakaa sida raajixa adiladu ay tilmaamayso maalku xuquuq badan baa lagu leeyahay oon zaka ahayn oo ka dheeraad ah laa yuaddii aan gudanaynin minha min al alibili xaqaha zakadeeda iyo xuquuqdeeda waa min xaqiha buu nabigu yidhi xaqa geela ku waajibee laga rabo waxaa ka mid a ah xalbuha lisideeda loo liso martida iyo mudanaha iyo musaafurka yowma wirdiha maalinkay ceeljoogtay aroor tahay geelu maalinku ceelka jooge soo aroore sabada joogo martida ku soo dhacaysa socotada socota miskiinka ku dhex nool ee soo cidraacay in loo lisa xaqeeda ka mida gobonimada way dhammaatay xaaga saddexyaa geela lala dhex ordahayaa kurayadaa ku qayila caanaha waa la iibinayaa waa lagu kala tega hawshaas idinka aakhara wax ku wa min xaqi abnawi xaqeeda waxaa ka mida geela sake iskaba dhaafe xalbuhaa in loo liso geelaasi yowma wirdiha maalinkay ceeljoog tahay yowma wirdina wuxuu ugu qaydayaa waa qayd kharaja mahraj alhaalib laa mafhuuma lah inta badan geelu markuu sabada joogiiyo ceelka jooga aroorka yahay baa goormuu kalkii geeli reebe la gaadha maanta kusoo isku soo beegta martidaa ku leexata war ceelkii hebeel aynugu leexiya naf kale ma hayne kollay geel cabbaya ka waayi aan ka caana dhanne waa lagu xisaabtamaa maadaamay sidaa badan tahay nabigu ugu hadalqabsaday mooyeene waa la mid geeloo duugkiisa daaqaya ninka miskiinka ku soo lexo in looga caanliso isagoo fadhiyo xarooda hadduu yimaado waa in looga caanliso waa xuquuq laisku leeyaha nabigu wuxuu ugu halqabsaday maalinkuu aroor yahay ee ceel joogee saba joogo waa sida badan in lagu kulmo waa maalmaha lagu kulmo waa idaa xadara alqismata oo kale sidaa diiday ninka beeraleyda ah inuu beertiisa habeenkii goosto ninka beerleyda bisagoo u badar u baxo waxaa la xilli iftiina inuu gooyo beerta oo yolo eeda iyo la soo raacay iyo qayladeedoo ku soo leexdaanoo nin dhowr sabuul la siiyo iyo nin eh, saab weyn intii loo bixiyo loo gediyey waa in meesha laiskugu yimaado habeennimo in wixii laga xuubsado waa gunnimo oo masaakiinta beerta reeba goormaa la goyn goorma lagu kala tagay waa halis wey lama ogolo geelu hadduu saba joogi iyo haddii beer la goynayaba waa wixii gobannimo lagugu ogaa waa in lagaa helo riwaayadii jaabir waxaa la socota wa min xalbaha yowma wirdiha wa icaarati dalwiha wa icaarati dalwiha buu nabigu ku daray wadaanteeda in la iscaariyaa ka mida xaqa geela lagu leehay marka adigu ku cabto wadaanta qabaalka yeelka ceelka lagaga caboo dhan haddii walaalkaa ku weydiisto u baahan ya waad siini wacaarati faxlihabau ku dara xadikii jaabir waxaa ka mida qoodha in la iscaariyeeyo ritiga qoodha geela kuugu jira inaad walaalka hadduu u baahda aada siiso waxaa ka mida wamanixatiha in la ismaaliyo geel fiican baa kuu dhalay hal dhowraa kuu irmaan waa in hal maala lagaa aad ka bixiso ninka walaalkaa ama ahalka qaraabadaa ama macrifada dariskaa ee geelu ka guran yahay ama geelba aan lahaynba hal maala waa inaad siiso wadaanteedii iyo qabaalkeedii iyo yeelkeedii baad dadka aad caariyaynaysaa qoodheedii baad bixinaysaa lagaa tabalcaaraysan lagaa ergisan markay ay irmaan tahay in lagaa maashadaa la rabaa wa xamlin calayha fii sabiili gaadiid ceshi baa lagaa rabaa inaad gaadiid celiso fii sabiil اllah waa fii طaacat اllah hadday muslimiin duulahayaan awrta iska joogta kormada inaad tirada lagu duulo aduu hadduu gaadiidku kaa badan yahay walaalkaa gaadiidka wax ka sii haddii uusan kaa badnayn kaada markaad ku degto u gaadiid celi ma ahana iska hala tabcada hawshu ma aha waxaan allah qaybiya haddii rabbi wax kuu dhiiba oo lagugu imtixaanaya ha ismoodin in dadka lagaa jecel yahay ilaahay adduunyada wuxuu siiyaa miduu jecel yahay iyo miduusan jeclaynba gaaladaa idinka xoolo badan ilahay marka muu jecel yahay waxaan yaray xandhadaa waa iskasahay adduunyo ku khaldamina wax ismoodina xuquuqda ilaahay iska baxsha ilaa ida kaana ywm اlqiyaama ninkii geeli lahaa ee zakadii xaqi ka bixin waaya maalinka qiyaama la gaadho buixa asagii baa dhulka la dhigi badxi waa ma waa in af lagu tuuro saa ma ahaada jeegajoogo afka bacaadka laguu gelinaya faruurta iyo garhka lagu daraya boodhka ila adaa isxurmayn waaye adoo weynu lixdan jiraad sakadii bixin weyday cirada boodh haddi lagugu daaya wanaagsanaan lahay boodh baa la isku daynaya maalinkii la kala bixi lahaa wey inna min almujrimiina muntaqimuun baa taagan buixa laha geeli uu lahaabaa loo siixinaya asaga xabadxabad iyo beerbeer loo turaya afanbori baa loo dhigahaya biqaacin meel bannaan qarqarin siman meel bannaan oo siman baa lagu dhigaya oon kala dheerayn xoogo hadday meeshu kala dheer tahay oo meel goda tahay cagtaa kaa yar leexan lahayd waxbaa kuu badbaadi lahaa miiskaasu kalaa lagu saarayaa waxaa raba in si fiican lagu feereeyo feero naareed ciyaadan biاllah buطxa bogbog iyo xabad baa loo dhigayaa ninkii asaga lahaa lilibili geeli baa loo seexinaya dhulka loo dhigayaa biqaacin meel bannaanoo qarqarin simanoon meel duleesho iyo meel soo kuusan iyo meel guda midna aan lahaynoo siman geeli xagga awooddiisa awfara maa kaanat maalinkii u burburid baa laga dhigahaya geela maalinkii u xoog badnaa ee hal walba kuus soddon kiilo uu ku fadhiyey baa geeli laga dhigaayo intuu geelaa soo maray maalinku u xoog badnaa u fara badnaa ayaa geeli laga dhigahaya riti markii hadduu kugu istaago boqol kiilaah iyo hadduu isagoo shan boqoloo kugu istaago way kala duwan tahay isagoo shan boqol hadduu kugu istaago sida harrinan baad harran marooda ku istaage baad noqon rah marooda ku istaage aw fara maa kaanad ay asmana maa kaanad xilliga u burbu aqwa maa kaanat intay soo martay ay muddata kowniha intay jirtay maalinkay u burbuurayd ee u xoog badnayd ayaa laga dhigaya geelina adigana maxaa lagu dhigay afanbori iyo waxbaxaad baa lagu dhigay xagee lagu seexshay sibsib iyo sibidh baa lagu dhigay siman ayadana maxaa laga dhigay taangiyo jeer bay la egta laa yafqidu waayi mahayo minhaa geeli fasiilan waaxidan qurba xataa laga waayi maayo asiilku waa neef ilmaha yarka ee ka go'a asiilka asrigse la yidhahdaa yar xataa laga waayi maayo kii caduu disha xataa waa soo taagan yahay isagoo intaa leeg taa'hu way ku istaagi geeli baa kula istaagoo kula tuma ninkii la dhigay bannaanka la dhigay biakhfaafiha adinkeeda iyo saanteeda akhfaafku waa jamcu khufin waa saanta adinka bagafsani geelu u leed aragteen ayuu saaraya watacuduhu ruuxu waxay ku qaniini oy ku qallici biafwaa afkeeda hadday kugu istaagto kugu jogjoogsato waxbay bay noqon lahayd wayna ku cuni geeloo dhan baa ku cunaya halkaasaad u taallaa sidii sidii ay u qaadi jirtay daaqsinta ay cunaysa ay wax u qaadi jirtay kuu qaadi sidii yaalkii bay saa kuula kacaysa adna halkaasaad taallaa iskama celin kartid kullamaa mara calayha ulaha neefku u horreeya mar uu maro rudda calayhi waxaa lagu soo celinayaa aakhiruhaukhraha ka u dambeeya markii kii u dambeeyey uu kaa dhammaanayo soo celinayaa a isku dhammaatay kullamaa mara calayha uulaha keeda u horreeyey markuu maree tago rudda calayhi waxaa lagu soo celinaya ukhraha kii u dambeeyey bimacnaa waa maxay intaasaa lagugu wadayaa markuu geelu ku wada maro kuwada wada qaniino kugu tunto hashi u dambaysa markay kugu tumatay ku qaniinto yaa lagu soo majiiri wax kaa dhammaanaya ma jiro aan yarnasta ii kaadiya aan neef ceshada ma laha fii yowmin kaana miqdaaru hamsiina alfa sanati mima tacuduun riwaayadii jaabiraa kuu cadaysa sheegay sidaa waxaa lagu wadayaa fii yowmin maalin gudaheed baas ruuxa sidaa loo cadaabay oo geelu kugu tuman oo ku mari oo ku cuni oo ku qallici miqdaaru qadarkiisi uu yahay iyo tiradiisu hamsiina alfa sanatin konton kunoo sano marka adduunka loo fiiriyo xataa yuqdaa bayna alcibaad ilaa addoommaha la kala xukumaa sidaa lagu wada lagugu cadaabahaya oo fa yaraa arka addoonkii la cadaabayay sabiilahu jidkiisii meeshuu noqon doono mase inaad weligaa ku tego naar baad ku geli mise jannaad ku tegi allah garanaya ima ila aljannati wa ima ila annaar qiila waxaa le ya rasuul allah rasuulka ilaahayow dahab iyo fido iyo geel garanaye aiyo bal ka warra ayaguna falbaqaru wاlhanamu lo iyo arinaba allow ka warra ninkii sakadiisa bixin waaye qaala nabigu wuxuu ihi walaa saaxibi baqari mid loole ma jiro lo dhaqda walaa hanamin adhi iyo xayn dhaqda laa yu-addii aan minha min albaqari wاlhanami xaqaha waajibka lagu laha zakaataha nabigu hadda ma dhin xadiidkan abu hurayra xaqaa ka caamsan xuquuq badan ba jirta zakadu waa xaq ka ah xuquuqda ama xaqa u weyn weeye xoolo lagu yeesho ilaa hadduu jira addoon muslima ah oo le adh iyo lo uusan saka ka bixinin ida kaana yowm اlqiyaama akhra marka la gaadho buixa waa loo dhambacaadin lahaa lo-d iyo adhig baa laguu dhigahaya halkaa dhulka ah adhi baa waroone lo iyadu maxay kaaga kici geel ayadaa ka daran hadday raafka kuu maroojiso way ku dhammaatay adhow hadda adh quman maaha waadha laisku cadaabahayo hadagow kaa taqaana aan raafkiisa xoog ku yeelaynin iyo ciddadiisu ma ah buixa laha waxaa loo dhambacaadinaya ninka asaga ahaa ee sakada bixin waaya biqaacin meel bannaan qarqarin siman laa yafqudu waayimhay minha min albaqari wاlhanami shay-an neefka waay xataa ku gudunhu dila taagan yahay hidiboqolihii waa joogaa dhiciskii waa joogaa wax ka maqan ma jiro waa ari maalinkaad asaastay ilaa intaad adduunku laga rogaayey wax walba waa ka taagan yahay caruurtaadii dhaxashay zakadii weli waa lagu leey sooma haddii lagaa bixin waayo lagu daba taagan laysa fiiha uusan ku jirin buu nabigu yidhi arigaas iyo lo'daa geesaha macidi basa waa lays hardinhayaa meesha hardi socotay iyo geesaha laysgelin ciyaada billah laysa fiiha uusan ku jirin caqsaau walaa jalxaau walaa cadbaau laysa fiiha adhiga kuma jiro iyo lo'daa lagugu cadaabayo caqsaau mid geesa rogan mid geesyadu xaggaa u rogan yihiin oon filgiisu soo taagnayn caqsaagu moog tahay way roon tahay neefku hadduu geesihiisu agga u rogan yihiin ama sucu aiga somalia geesu soo taagan yihi inaad moodo sagaaro aad mood saasaa filgimaha looga soo taagaya iyo loodii dhoobay qaybo ka midood ah moyso in layidhi dadka dhuunta wax ka geliy laysa fiiha uusan ku jirin caqsaao mid geesa rogon kulli geesadu waa soo fiiqan yihiin waa ku soo taagay walaa jalxa u senyana kuma jirto risenyaa oon geesa lahayn geeslaay muxuu hi baa jabal geeslaay kuma jirto xataa yuqaada xadiidkii markaan maraynay bayna shaati aljalxaa wa shaati alqarnaa iyo wadaadda reexamar ah oo haddaan jooganoo tegey waxaan ku nidhi maxaa la dhahaa jalxaa maxaa u taqaanaa idinku geeslaay baan dhahnaa buhi geeslaay ayib innagu seeyaan dhahnaa usaa maayn sidaan geesaha lahayn kuma jiro kulli filgimaal laga taagaya gees kaan gees lahayn geesaa loo samaynaya geesa naareed baa laga taagaya oo weliba soo wada filganoo soo taaga walaa jalxaau seeyana kuma jirto walaa cadbaau mid geesa jabanna kuma jirto mid geesku jaban yahay ama falliiqan yahay ama buran yahay ma laha kulli waa gees dhammaystiranoo fiiqanoo sidii gees biciid ah cadbaau maxay tidhaahdeen mid geesa rogan caqsaaumaan raba cafwan caqsaau mid geesa rogan kuma jirto walaa jalxaau midaan geesa lahayn kuma jirto saniysaniyii geesla iska dhaaf waxaan dhahnaa walaa cadba mid geesa jabanna kuma jiro kulli waa dhammaystiran yahay gees aan meel ka jabnayn oon in lahayn oon qalloocin oon fuurin oo soo taganoo warma ah, ayaa feedhaha lagaa gelinaya maxay ku subeen geesaha noocaasa loodu iyo adhigu tanixuu biquruuniha in la kasriya afsaxa in la kordhabo iyo in la hoos dhiga way banaanta labadu waa luqatan mashhuuratan laakiin afsaxu waxaa wey in la xarakeeyo bikasri طaai tanixuhu aniga tanaxuhuba ii dhigan tanixuhu waxay ku hardini biqurunaa geesaheediibay lodu iyo adhigu kugu hardinayaan wa taطa'u waxay kula istaagi lodu iyo adhigu ninkii zakada bixin waaye biadlaafiha jamcu dilfin cidiyaheedii raafkii ciddidii bay lodu kugu maroojin geeskana way ku tiimbin maxaa kuu dhiman geela baa shuu dhaamayba kulamaa mara calayhi uulaha kii u dembeeyey markuu ka dhammaado rudda calayhi ukhraha kii u horreeya lagu soo celinayaa qolya waxay dhahan waa cagsi maqluub wey xadiidkuy waxaa loo jeedaa kii u dembeeyey markuu ku maro kii u horreeyey ku maray baa la soo celinayaa wdxidh waa sidaa wey markuu kii u horreeyey uu tago kii u dembeeyeyna uu ku marhayo asagii baa kala firaynhayo bilaabaya hawsha asagii baa ku kadibna fayl baa laguu soo geli saan loo socon kolba fii yowmin maalin gudaheed baa saa ruuxa loo cadaabay ciyaadan bilah kaana miqdaaru qadarkiisu uu yahay saacadihiisu iyo sanadyihiisu hamsiina sanatin konton kunoo sano xataa yuqdaa bayna alcibaad ilaa rabbi uu kala xukumo addoomihiisa saa loo isu fayaraa uu addoonku arko sabiilahu jidkiisa meeshu maalahu wey meesha hadda lagu cadaabi cadaabba kuma dhimane xaggee ku dambayn doontaa ima ila aljannati wa ima ila annaar qiila waxaa li yaa rasuul allah falkhayru nabi allow garanay lacaga garanay oo dahab iyo fida garanay geel la fahanay lo iyo ahe warkooda caddaa bal farda ka war qaala nabig wuxu uhi alkhaylu alaaatun farduhu waa saddex farduhu waa saddex riwaayada xadiidku uu leeyahay alkhaylu macquudu binawaasiha alkhayr ila ywm اlqiyaama wاlkhaylu aa takmiladaasaa ka horaysa farduhu foodooda waxaa lagu guntay ilaahay oo baraka geliy ilaa qiyaami saxa khayr baa la geliyey laakiin farduhu waa saddexee la socda ayuu nabigu saa iskugu qabtay alkhaylu farduhu alaaatun saddex usluub اlxakiim alusluub alxakiim baa la yidhaahdaa nabi maxamedow farduhu zaka ma laga rabaa mise lagama rabo nin haddii zaka laga rabo ninkii ka bixin waaya maxaa u xuguma bay saxaabadu weydiiyeen su tooska ahayd ee tognayd nabigu waa ka leexday si taban buu uga jawaabay oo la yidhaahdo ruuxa caaqilka ee ah, markuu su-aal la weydiiyo kan saa'ilka waxa uu danaya markaa asaga khuseeyuu kala hadlaa ma sii fiiriyo su-aashiisii nabigu ma dhihin marka fartasaka laga rabaa iyo lagama rabayo horta fartasaday yihiin saddex qaybood bay noqdeen kala qabsada sidaa darteed xadiidkan xanafiya waxay u daliishadaan farduhu zaka laga rabaa jumhuurtuna waxay dhaheen farta zaka ma laha fardu waa gaadiid la isticmaalo waa hanti aan aad u dhaqminun tarminoo iska yar waa hubiyo saanad ma la lagu caabiyo oo layskaga difaaco xoolaha tarmee la ma aha turkmanistaan keliya lagu sheegaa sidii adhiga inay u dhaqmaan si walba u dhaqda bato marka xoolaha noocaasa ilaahay addoommaha uu cafiyey waxba zaka ah lagama qaadin saa darteed xadiidka laysa cala almuslimi farasihi wa cabdihi sadaqa waad garanaysaa xadiid binasaa jira axaadiis nasaa ku timid marka daliilkooda waa laga xoog badan yahay alkhaylu alaaatun farduhu waa saddex hiya lirajulin farduhu nin waxay u yihiin muslima ah. ama aan muslim ahayn wisrun dembiba u yihiin farda ninkii dhaqda saddexunbuu mid kood noqon wey hiya khaylki fardihii lirajulin adoon waxay u yihiin wisrun dembi unbuu ka qaadi wa hiya lirajulina sitrun ina asturaad bay u yihiinoo cawradiisii ceebtiisu ku dhowrsadaa wa hiya lirajulin ajrun ina ajri iyo khayr buu ka helaa faama alatii hiya lahu wisrun fardaha soo ma aha hiya lahu wisrun ninka dembi ku aya culays farajulun weeye rabaahaa fardihii u dhaqay oo u xidhay riyaa'an ha lagu arko wa fakhran faantan iyo ha lagaa sheego iyo wa niwaa'an collaytan muslimiinta lagula collaytamayo dhan waa xoolo badan buu leey waa dharagsan yahay markaas farda wuxuu u dhaqanhayaa u samaysanhayaa hebel fardo badan buu leeyahay intaasoo faras intaasoo gamaan hebel iyo hebel farduu le ninkaa xoolaha u sarreeya ku faanaan farday ahay geelaa soo raacay geeliyo gamaan bay dhihi jireen geeliyo gamaan baa gabadhi laga keenay qoryaha iyo hawlaha gadaal bay ka yimaadeen farajulu way rabaaha u xidhay fardihii u dhaqdo meel oogu jeeraaray ama heeraaray riyaan ha lagu arko wafahran fanfaan allagu sheegsheego waa niwaan cadaawtinimo iyo colaad yuu u dhaqanaya muslimiintu cala ahli اlislaam dadka muslimiinta kula collaytamayo fa hiya lahu wisru ninka asaga ah dembi bay u tahay ah ayadaa dembi looga dhigi dhaqaaqay dhaqaaqdo waxay cunto waxaasoo dhan baa loo xisaabaya biyahay cabto baadkay cunto meeshay marto gelgelintay ku gelgelmaysato waxoo dhan waxaa looga dhigaya dembiba looga dhigaya ama alatii hiya lahu sitrun amaa fardaha u ah ruuxa bini aadamka ah dhowrsani uu kaga dhowrsan yahay cawradii ku asturto baahidiisa ku asturto farajulu wey rabataha fardaha u xidhay yacni u diyaariyan baa loo jeedaa u dhaqday u yeeshay fii sabiil lahi ilahay jidkii fii sabiil caama hadda laga wadaa shay bannaan buu ugu talagalay miskiin aad ku caawisid aad ku halgantid maalin colaad jirta aad cadow iskaga dhicisid aad ku sahansatid xoolahaad ku ilaashatid hashii fiigtee banjoogda aad ku soo ceshatid fardu way dheereeyaan xayawanko dhan ka dheereeyaan ninkaasi wuxuu u samaystay oo xoolaha fardaha u dhaqanaya wej xalaal ah uma intaa kadib asagoo weji xalaala u samaysto u tabcaday lam yansa aan halmaamin xaq allahi ilaahay xaqiisi fii uhuuriha oo ku lahaa dhabarkeeda nin odaal war haddii irtiga ma qaban karee hebilow faraskaadi gammaantaadi balkeen aan maanta maya eh, eh, ma soconayso waa xaq lagu leeyahay gaadiidka dhabarkeeda lam yansa aan halmaamin xaq allahi ilaahay xaqiisii oo ku lahaa fii uhuuriha dhabarkeed ay fii rukuubiha iyada in la gaasiisado oo dadka muslimiinta lagu caawiyo waayeelka danta war maanta wax kale ma hayne faraskeybaad keen bal ku sahansanne meelahaasa wax lagu sheegay may idinku farda maxaad u yeelan weydeen khalad waad eedaysaa walaa riqaabiha qoorteedii faras xaqi lagu lahaa qoorteed aq lagu inaa iyada dhaqaalayso ayada waa in la calfiyo baadiya biyo laga dharjiyo la daaweeyo farasku halkii faras toban halaad waa ka dhib badan yahay shay walba shay uu ka qiimo badan yahay wuu ka dhib faras ilaalintiisi iyo dhaqaalayntiisi iyo calfintiisi iyo usoo jeedkiisu hawlo halisa wey aan hilmaamin xaqa ilaahay oo ku lahaa dhabarkeedii iyo gaadiidkeedii iyo walaa fii riqaabi ay fii acyaani ayada caynteedii iyo dhaqaalkeedii iyo noolaynteediina waa xaq waajibaad ah ee ku saaran xaniif walaa riqaabiha waa maxay zakadeedii aaba loo jeedaa xadiikaa leexnina jumhuuray shaaficiya xanaabiliya maalikiyo maya xadiiku wuxuu ku cad yahay dhaheen in fardaha laga rabo zako faaya ninkaa asaga ahee niyo wanaagsan ku samaystay xaqeediina iska baxsha muslimiinta ku caawiya asagoo ku danaysta aysan ka ahayn ha sheego ha laguga cadaawad islaamna aan ogu maqnayn fahiya lahu sitrun asturaad bay u balhdiisu ku ilaashadaa baahidiisu ku ilaashadaa muslimiintu wax ugu qabtaa waa xoolaha dee loo yeelin jira unbuu yeeshay fahiya sitrun ay cifatun weeye can ilmas'ala wuxuu kaga dhowrsanhayaa baahida tuugsiga bini baryadiisa hibilow faraskaada ay maanta intaad ruux dhihi inaad ugu leedaha ka wanaagsan ayib ama alatii hiya lahu ajru ma mid kastoo ma aha ay u tahay farduhu u yihiin ajir ka helaya farajulu nin weeye rabaaha u diyaariyey oo u tabcaday fardaha ama u xidhxidhay fii sabiil jadkiisi jidki ilahay liahli islaam islaamku inay isticmaalaan oo asaguna ku isticmaalo ku duulo oo cadowga iskaga dhiciyo muslimiin oogu hiiliyo gaal kaga naxiyo ogu talagalay rajul way rabaa fii sabiil ilah alislam muxuu ku xidhay xaggee ku xidhay fii marjin beer buu ku xidhay marjigu waa beerta weyn ee geed walbana uu ku yaallo aseendooyin farajulun way rabaaha ku xidhoo ku diyaariyey faraskii fii sabiili ilahi jidkiisa ayuu u samaystay ilaahay dartii bimacnaa taaca shay bannaan darteed buu u samaystay tabac wanaagsan liahli alislaam dadka muslimiintuna wax ku caawiyo asagaa kow ka adda ahluislaamka oo ahalkiisaa kow ka ah fii marjin beer buu ku xidhay ama aseenduu ku xidhay marjigu marka waa beeraha waaweyn ee daaqsinta leh iyo wa rawdatin beer marji iyo rawdu waa isku mid saada riwaayada qaarkood fii marjin aw rawdatin baa ku timid rawduu inta badan marka geedyaraadkaa ku badan geedweynaadkana waa ku yaryahay amaa marjigu waa isku dhex jir geedaha weyn baana weliba ku badan famaa akalad waxay cunto fardaha ay cunaan min dalika almarji aseendada ayada ah aw irawdata ama beerta ayada ay ka cunaan cafwan famaa akalad ma cunto cafwan fardihii min dalika almarji aseendada ayadaa kama cunto aw irawda ama beerta ayadaa min shayin wuxuun calaf ah ilaa kutiba lahu cadada maa akalat xasanaatun baa ii dhigan aniga fardihii ayaga iska dhaafe aseenda haddaad ku heraarto ama xadhigdheed intaad ku xidho aad sii dayso ama aad beer ku xidho ama duur ilaahay kaga xidhoy reerka korkiisa meel ris ku taalla aad tiraada rugto wax walbay cuntayba ajir lagaaga qoraya wixii caws ama calaf ama baad iyo goosato waa ajir kuu socda ilaa haday jirto waxay beerta ka cuntay ama ay ka calfato kutiba lahu waa loo qoraya ninkii muslimka faraska iska lahaa cadada maa akalat waxay cuntay cadadkii loo qoraya xasanaatun oo xasanaad ah ajir baa looga wa kutiba lahu waxaa loo qorhayaa cadada awraaiha saalada ay dhigtay iyo digadeediina ajir baa looga qorhayaa iyo wa abwaaliha kaadideedii kaadida lagu qorhayaa farasaad dhaqanaysay toban sano labaatan sano intaasoo tan oo litiroo kaadi yuu kaaje waa miisaankaada miisaankaada kuu fuulaya degadeedii saaladeedii sidoo kale waxay cuntay sidoo kale xasanaatu walaa taqطacu ma goyso faraskii markuu dhargahada bardoodami wuu bayraqi wuu bodboodi walaa taqطacu ma goyso tiwalaha xadhigeedii waa xadhigga dheer ee fardaha lagu xidho yaa iwilka la yidhaahdaa iyo dameerahaba iyo xoolahaba walaa taqdacu ma goyso tiwalaa xadhiggeeda oo fastanad ma boodo istinaanku hadda farasku xadhigu kafsiiyo wuxuu ballaabay inuu bodboodo ilan wuu xidhnaayo xaggaasuu wareega u arkay lugta ka xidhan yahay hadduu goosto orod iyo bardooda mu bilaabhaya fastanad ma oo ma korto sharafan dalcad iyo taag aw sharafayn ama laba dalcadood iyo laba taagkama boodo ilaa kataba allaahu lahu cadada aahaariha raadkay qaadadana lagu qoraya adu maadan rabinoo dawow inay xadhigga goosatay orado inay halkaa kuu joogtaad rabto xadhiggii bay goosatay way bodbooday ilaa waxay durduwa ku soo martay dhowr kilomitir ajir kuu socdo wey adugu maadan niyeysanahad ilaa hadduu xadhig intay goosato ay dhowr goor odorto ama meelo badan ay soo marto kataba allaahu lahu allah u qora ninka adoonka cadada aaaariha raadkeedii iyo saanteedii cadadkiisii baa loo qoraya iyo awraaiha saaladeedii iyo degadeedii xasanaatin baa arwaatiha cafwan wa arwaatiha xasanaatin ajir baa looga qoraya walaa mara biha saaxibuha ninkii iskalaha lama soo maro faraskii nooca calaa nahrin webi iyo fardaan iyo durdur iyo unfaraq biyo ka socdaan oo fa minhu kama cabto walaa yuriidu asaguna uusan an yasqay inuu waraabiyo kataba allaahu lahu cadada maa sharibat xasanaati adoo wato ay shalayba soo waraay ama saakaba waraabshabay farqi marka la maraamo webigii bay iska cabtoy miigatay waxaa weeye ajirba lagaaga qorahaya adunaad lijaankaaba ku dhufanayso diidintaa laga yaaba waa laguu qoraya oo maba ilaahay fadligiisay ka mid tahay asalkii hore maxaad u samaystaa la fiirinaya hore u samaysatay eed u tabcatay fardahan maxay ahayd niyo wanaagsan idan waa israacayaan attaabicu laa yufradu bixukmin wey raadkeeda iyo saaladeeda iyo xisaabaheedan dambe waa taabici wuxuu raacsanyo daba joogaa tabcashadii hore iyo lahaanshihii hore iyo milkigii hore niyadaadu maxay ahayd aad muslimiinta ku caawisid aadna aad ku dhowrsatid islaamna aad ku tartiib waa lagu taasahay marka attaabicu la yufradu bixukmin wey ilaa hadduu jiro kataba nin addoon saas ay farasku yeelo biyo iska cabbi uusan dooyna kataba allaahu lahu rabbi wuxuu u qorahayaa cadada maa sharibad wixii biyay cabti ajra loo qoraya qiila yaa rasuul allah waxaa rasuulka ila fartagaranay geella waa garannay iyo ariga warkooda waa caddade dahabna iska badaa iyo fido bal dameera ka waran qiila yaa rasuul falxumuru dameeraha ka warranabe allow alxumur alahliya loo jeeda zake ma laga rabaa weeye qaana wuxuu ihi maa unzila calaya fi اlxumuri shay ila hadi اlaayaة اlfaadaة اljaamica nabig wuxuu hi alayh الsalaaة wasalaam maa unzila lama soo dejin calaya aniga dushayda fi اlxumuri ay fii xukmi اlxumuri xukumka zake ee dameero ku saabsan shayan wax xukuma ah, layma sheegin laa aayad walaa xadiid ka hadlaya zakada dameeraha ma jirto ila hadi اlaaya aayaddan mooyee alfaadatu goonida u baxsan alfaada almunfarida shayga shayga ka duwanee ka baxsanee ka soocane duwanaha ah, ayaa faadada la yidhaahdaa aayaddan fariidada ah aljaamicatu ee caamka ee ururisada ah axkaam badan bay ururisaa wey aayaddan cumuumkeeda in dameer la hoosgeynba mooyeen nabigu wuxuu idhi nas goonia ooma hayo ilaa hadihi alaayatu aayaddan mooyeen alfaadatu goonida u baxsan goonida u taagan aljaamicatu ururisadaee axkaam badan ururinaysa isu keenaysa aayaddu maxay tanabi allow faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yara sidaas weeye ninkii sameeya wax yar oo khayr ah wuu arkahaya aakharo ninkii sameeya wax yaroo shara wuu helayaa haddaba dameero ninkii dhaqanaya ee neef ka sadaqaysta ee zaka ka baxsha ama zaka ka bixiya ee dadaalee muslimiinta ka caawiya ajirka waa ka helaya ayaddaad cumumka tusaysa wax yar wixii kasa yar baaba la yidhi dameer weyn haddaan ku siiyo dameeru waa gaadiid meel baaba laga cunaa qolyaba sidii geel u cuna caanahoodana waa la cabbaa caanaha lagu iibi turkiya waxaa u qaalisan caanaha dameeraha warkaa ma haysaan joogto caanaha iska hubso caana dameerada cabbi waxaa sheegay caanaha ugu fitiimin badan ee ugu awd badan caana adduunka laga cabbayna iyagu yihi sadata carabta hore ilmuhu markuu agoonto ama rajoobo oo caanadama lagu koriyo ninkii dameer caanihii ku kora ama hilib ku cuna wuxuu noqdaa manaxaan buu noqdaa naxrintaa ka tagta inta badanna geesi buu noqdaa dulqaadkiisuna wuxuu noqdaa dameer aan waxba yeelin aan waxba karin buu noqdaa nin khaariji ahayoo nimankii reer bani cabaas iyo reer bani kala gaabiyey y waxaa la odhan jiray waxaa lagu soo koriyey caano dameeraad adkaysi iyo gegsi iyo dulqaad iyo geesinimo iyo waxaasoo dhan baad isku darsanaysa cudurro badanna way leeyihiin dameero way cudurro badan yihiin cudurraha maadaama ay ku badan yihiin baa sharci inaga xarimtay ilaahay baa yaqaana maslaxadeenna haddaan bani dameero lama qasho wayna tarmaanoo way dhalaan meel lama gaadhaan ey sumayda arag wixii shareecadu axrimtu barakadaaba laga qaadaaba ibnu cabbaas wuxuu yidhi saciid boqod garanaysaan ey iyo adhi isu fiiriye bu eygu ku dhalo ku dhalaa dhowrka bilood adhi ku dhalo yuu ku dhalaa hadiyo goorna waa orgoodaa markuu dhalana afar iyo sideed buu dhali labaiyo toban buu dhali lama cuno lama qasho mana tarmo meel lama gaadho wax ka taran badan xaggana ka taya ka tira lama aragge ey iduhu intay ku dhalaan idahay riyaha xoogo bildheeraadka riyaha laan u malay so ma ahayn idaha intay ku dhalaanbu ku dhalaa eygu halkii daana muxuu dhali afar jeer laxlamaanaysa intay dhalilayd bu mar dhalhayaa ama sideed jeer neefku intuu dhalila adhiga ah ayuu isagu hal mar ku dhalhayaa wixiisina lama hayo lama cuno lama calfado meelu ku baqa lama yaqaano ilahay baa barakadii ka qaada adhigu maantoo dhan gudanaa miijisan oo dawaca oo dhexdooda oga bixiyo oo idinkaa birta la dul taagan oo waa la bixini oo waa la loogi oo caawa reerku hadduu xoogo masago waayo dhowr neef baa taalla marti birta lagama qaado adduunka xoolaha joogna adhi baa u badan barakadu marka ma aha siaad moodaysaan adduunya maxaa baraka badne kuguma deeqdee adduunya badne kuguma deeqdee barakay kugu deeqdaa wax yar ilaah hadduu suna kuu geliyo barakeeyo adaa ka fiican wax walba adaa muttafaqun calay wahada lafdu muslim imaamku lafdigan hadda aanu sheegnay waa lafdiga muslim alimaam ninki la odhan jiray ibnu xibbaan markuu xadiidka wariyey lafdiga anniwa wuu damca inuu fasiro rabaaha riyaaan wa fakhran wa niwaanti buu fasiro wuxuu idhi anniwaau alkibru wاlkhuyala waa isla weynanka iyo isqaadqaadka fii hayri daat illah ilahay dartina aan kaa ahay dad kibirsanka taagto isqaadqaado hawl adduunyana aad ku kibirto middaa way midbuu nabigu ka hadlay wاlkibru wاlkhuyalaau fi daat اllaahi maxmuudaani id humaa faraxun bالطaacaat wataanika alfaraxu bidunya buui laakiin inaad ku kibirto ood isqaadqaado adoo markaa halgamaya ama jahaadaya ama gaalo u quusinaya oo samrinaya wuxuu idhi iyadoo ajir baa lagaaga qoraya kibirku meeluu ajir yahay oo khayr yahay baa jir isqaadqaadku iyo santaagu iyo kolba fara istaagu meel la jecelyahay baa jira oo cadowgaada dhuxsaala lagu subkadaa maray fiican tahay baa jirta saasuu kala qaaday amaa kibirka iyo khuyaalaha reeban waa wixii adduunya ku lug leh wixii diinteenna iyo kor uqaadideedii iyo gaalo dulaysigeedii iyo muslim biliddii iyo kor uqaadiddii iyo gobonimadii ku saabsan ajir baa la yskaga qoraya sidaasuu xadiidkii jaabir ee isla baabkan ku imanaya waxaa ku yimid markuu nabigu ka hadlay ruuxa zakada bixin waaye ee dahabki zakadiisii iyo fidadii zakadeedii iyo geeli zakadiisii iyo lodii iyo adhigi zakadoodii bixin waaye markuu ka hadlahayay ilaa jaa kansuhu ywma اlqiyaamati shujaacan aqraca yatbachu faatixan faah nin walbo xoola iyo hantuulaha zaka ka bixin waaye aakhara markuu tago xoolihiisiiba waxaa loogu matalay looga dhigayaa abeesi iyo abris iyo masuwayn oo afkasaa u kala haya oo ku daba istaaganoo meel walba ku daba taaganoo ku daba ordaya waad ka carari meela oga baxsan ma jiro war xoolahaade baana maxadayga carariba kudhi maski ba hadli abaa sida afkala haysay ee malabsanaysay ee jiriiqda ku haysay ee ciddiha lisanaysay waa kudhi xaggeed u carari geelaadi baan ahay dahabkaadi baan ahay fidadaadi baan ahay dolarkaadi baan ahay shilinkaadi baan ahay riyaalkaadi baan aggeed u socotaa masagadaadi baan ahay gelaydii baan ahay waa misirkiiyo digirti oo masii abeeso noqday banka qiyaamay saa kuuga caydhsan nabi wuxuu hi addoonku markuu galo waayo yuu dhihi bal maalka waa maalkaan indhaha isku qabo qabo markaas intaa gacanta afkala gelayo roogi gacmahay kaa roogi mas riwaayo koo xadiidku uu leeyahay xadidka abi hurayra man aataahu allahu maalan xadiidka hadda abu hurayra hayno man aataahu allahu maalan falam yuؤaddi zakaatahu muhila lahu yowma alqiyaamati shujaacan aqraca lahu zabibatan yuطawiqhu ywma اlqiyaamati uma yأhud bihilzamatayhi uma yaquulu ana maaluka ana kanzuka nabig wuxuu uhi alayh الsalaaة wasalaam nin walbo hanti uu lahaa sake ka bixin waaye maalinka marka la gaadho mas oo labadaa kood ku leh e, e, bara madmadow ama geesa ayaa ku soo hor kuna maalkaadi baan ahay uu ku caydhsanayaa markaasuu kula soo gaari luquntu iskaga kaa duubi dhabanku kaa cunaya labada daan buu ibar ka dhigaya hilibkaa ka dhammaanaya haddana waa buuxso saasuu cunaya meel waana ku ceejinaya maruu ku cuno iyo ku cantuugo iyo maruu yidhahda maalkaadi baan maxaad sugaysay marka meel abasooyi naareed ina cunaan baad doonaysaa mise akada waad iska bixinaysa akada iska bixiya akada iska bixiya xaqunaaska iska ilaaliya geel iyo lobaa laga hadla iyo xoolo rood ninkii labiyo toban iyo afariy toban dabaq dhisahayay ee guryo dhisay iyo dhulka ganacsaday sakadii bixin waaya ka warrama asagu maxaa beerka lagaga fadhiisanaya ya bal hal iyo waxaa laga hadlaayay xoolaa laguu seexine labiyo tobanka biyaana lagu seexinaya luquntaa laguu gelinaya zakawaadka iska bixiya xoolo yaryar buu nabigu idinku miaaliyey dhulkaa ka daran dhulalka zakooyinkooda iyo guryaha dhisaysaane dhowr iyo dabaqa in zaka laga bixinaynin waad eedaysaan waad soo marteen markaynu ka soo marnayn dulmiga baabu dulmi hal taakoo dhula ninkii dulma hal taako oo dhulaad ruux ka dulanto xaqunaasaad qaadatay nin guri dhisay oon hal taaka maanta dulmaynin waa yaryahay nairobi ogaadaada nin guri dhisay intaan ka warqabo oon taakiya ka badan ummadda aan ka dulmaynin waa yaryahay in la helo maxaa ogu yarood ku fahmaysaa dhulkaa lagu cabiraya waa la yaqaanaa xoogow laaluush baad bixin hal mitir ku darsanaysa hal mitir labada guri ha kala durkaan baa laba mitir saddex mitir mitaya badh baa laisku cidhiiriyayaa taakame mitiraa la dhacahayaa xoogow shilimaad bixinaysaan kuwa khaa'iminoo corruptionoo meelahan dhexda joogaad maraysaan dowladdu ma ogolo nidaamku ma ogolo bini aadamkii degaya dan oo ma aha caafimaad kuma jiro kuwii degahayay iibsadena waa dulanteen dowladdana waa dulanteen waa inta idinku yar sakadiisi ka warran kaba sii daran balaayiin intii laga helaan waa laga sakaynaynin guryaha la dhisiyo falaadiyo waxaa loo dhisay marka horeba in he la sii gado waa la sii gada lagamana sakaynayo lo iyo adhibaadi baashu taagan tahaye akhar arki doontaan e labaatan dabaq nim ay cadhaydhsanayso iyo nimay luqunta ugu jirto iyo in nimay ku galgalanaysa sidii geeli ciyaadan billaah iska ilaaliya dhulku waa saddex qaybood dhul adugu aad u tabcatood u samaysata aad degtid oon wax ganacsiga shuqul ku lahayn laguma haysta zake laga rabo guryaha adugu aad iibsatay ama aad dhisatay eed deganka ugu tala gashay adugu inaad degto adiga caruurtaada iyo adiga ahalkaada qaraabadaada ahalkaada aad degtaan waa baytu lilqunya waa guri kayd waa hantima guuraan zaka lagama rabo qaybta labaad waa guryo aad u dhisata aad kidhaysid ha la dogo soomaali ka kire madow ka kire kidhe aad ka urursatid ayaga dhulka aad sii gadid ama falayd aad gadid ma aha qorshahaadu waa maxay hanti ka dhigo adaa iskale dabaqan dhistay adaa iskale laakiin jiro guryaha lafahooda zaka lagama rabo laakiin wixii ka soo baxa e dahab iyo fido way ku xugum yihiin wixii ka soo baxa lacagti aad ka sakayn jirteen maxaad kaga sakayn jirteen rubuc cushur baa laga rabaa wixii ka soo baxa haddii intaad meel dhigato nisaabna ay gaadhaan xawlo u soo wareega hantidaa zakaa laga rabaa haddaad biilato masaakiin u kala dirdirto waxba uusan meel kuu dhigmin waxba kuma haysano warkaasoo war cad ma ah hadalka markuu ii socdo hayga kala goynina markaan ka dego ii imaada qaybta saddexaad intaan waxaa ku dhiman isumaydan fahmin qaybta saddexaad waa dhulaa mar hore u iibisa aad sii iibisid dhulalkan aad ku daadateen maaragtay nairobi marka laga baxa iyo falaydaha la dhisahay iyo guri aad u soo gatay aad sii gedgedid ama tafaariikh ama jumlo zakaa laga rabaa niyadaadu maxay ahayd markaad iibinaysayba aad aad siigeedo ka sii faa'iidid ama jumlo ha noqdo ama tafaariikh ha noqdo ama dhul banaan ha noqdo ama dhis aday ku tala zakaan kaa rabnaa oo ah curuudu tijaara dukaamaha bagaashka lagu iibiyey iyo garbasaaraha buu ku xugum yahay warka miyaad fahanteed sanadkuma ku dhammaado wixii kaashee yaalla iyo falaadihii weli aan kuu gadmin dhulku weli aan gadmin eed sugaysa berri ka maayo inaad iibiso eed sicirku intuu kuu kacaya aad saalaxwaataynayso waad ku qiimayn dhulku meequu galay labaaan malyan maxaan kaashu hayaa hal malyan isku dar labaaan iyo ko milyan baad ka sakaynaysa sida badeecada loo qiimaynaya warkaa macadiya mise macad maxaa tidhi waa loo hayaa adaa adaa faqiirnimo la dhimanaye ogaa cabdulaahi xalay dhulka ka waran kuwa ay ku daba fadhiya ma aye imaam soo daa warkaadi ah. ku celiya imaam ninkii guri daba ku dhisahaye bishii laba milyan saddex milyan baa ka soo gasha waad wiiisu kunoola ku baxa waa galaki wii kale meelo kale sii gelinaya meelaha kale gashaa lagaga sakaynaya agay sii gelaysaa hawshaa ma jirta show suuqiisii soo gelin mahayo guri wixii ka soo baxayso suuq kale iyo ganacsi kale iyo ma gelinhayo ganacsi kale hadduu geliyo ganacsigaa labaad baan ku dhegannah haddii laakiin uu sii calfanayo waba uma haysan hadduu hanti kaleo maguurana gashanayo waba lagama rabo laakiin ganacsi kaley gelaysaa ganacsigaasa lagaga sakaynaya inta badan saasay sameeyaan waxaa ii soo hadhay kitaabu zaka intaasuu ku ogyahay shirkaduhu inaan waxyar idinka idhaahdo shirkaduhu waa saddex qaybood shirka tijaariya shirka sinaaciya iyo shirkatu khadamaad baa la yidhaahdaa dhulolkii inaad fahanteen baan u malaynaya xoolihii nool laxalaad soo fahanteen abujacana faahfaahinta ugu noqdaydi xoolaha nool lacagaha badeecada iyo ganacsiga guryihiina caawaan kuu khulaaseeye maxaa iisu hadhay shirikaadka shirkaduhu waa saddex qaybood shirka tijaariya iyo shirka sinaaciya iyo shirkatu khadamaad baa la yidhahdaa shirka khadamaad waxaa weye waa shirkadda aan zaka lahayn oo waa maxay ayadu wax ma gado waxba ma iibiso dadka adeeg bay u fidaysaa adeeg gaaban bay wax ka heshaa sida shirkadaha diyaaradahoo kale diyaaraduhu waxbay gadaan xama gadaan tigidkeedee jidkoo waraaq caddayna maxaay kaa gadeen waadna fuushay ku leeyiin tunkun bay kaa gadahayaan maya waay kaa gada waa khadmay kuu sameeye way kuu adeegeen keliya badeeca ay kaa gadayeen miyaa jira badeeca ma jirto ya kursi lama gadin kursi meeshu weli ku yaallaaye nairobi baan kaa qando gaaris baan ku geyna wey shirkadda noocaas shirkatu khadamaad baa la yidhaahdaa ee adeegay kuu qabatay wax kaa qaadanaysa adeeg bay kuu qabatay waxbay kaa qaadatay basaska waaweyn baa lamida ah ee idinka daldala ilaa nairobi ilaa celdhoreed ilaa bambaasa ilaa madheera idin geeya shirkada noocaas shirkatu khadamaad baa la yidhahda adeeg bay fidisaa adeegay mushkaayaad ka qaadataa shayga lagu adeegaya diyaaradda iyo gaadhigii zaka lagama rabo laakiin waxay kaa qaadahay hadduu lacag yahay oo meel uu ku ururo xawla u wareegan nisaabna u gaadho xaggeed marinaysaa meeshii lacag la marin jiray taa waa iska dhibyartahay shirkadda maxaa loo yaqaanaa shirkatu khadama ya kaargooga waa isku mid nafs shay kaargoogu meesha dadka un baa laga dhiga eh, alaab laga dhigo cabdulaahi adugu sidaa beryaha manaad shirkada samaysta rabtaa ii dambaysi aan shirkadaha israaciya ii dambaysi shirkadda labaad waa shirka sinaaciya la yidhahda shirka sinaaciya waa maxay waa shirkad wax soo saarta mashiin weyn baan soo qaatay jainaan ka soo waariday ama jarmalka meeshaan keenay ugaali baan soo saaraa bur baan soo saaraa saabuun baan daldalaa dhar baan idiin sameeyaa shirkadahan sumadeera kamireesha waaweyn ayagu alaabtuun soo saaree suuqa geeya shirkadda maxaa la yidhahdaa shirka sanaaciy waa shirkad alaab samaysa alaabtay samaysa suuq geysa saliida ha noqdeen baad iyo biyo cunto dhar wuxuu doona ha noqdo gawaadhi ha samayso shirkadaasi lafaheeda iyo qalabkan wax samaynaya warshadaha waaweyna qaaliga ee balaayinta ku fadhiya saka lagama rabo maxaa saka laga rabaa badeecadan ay soo saartay u soo saartay inay sii iibiso tanaa cunudu tijaaritaana ku xukum tahay asalkeedaan zake lahayn laakiin waxay soo saartay ee la sii gadayey wuxuu la mid yahay dukaamihiinni badeecadii taallay bay la xukum tahay baa laga bixinaya shirkadda saddexaad waatee waa taqaanaa waa shirka tijaariya waxbay soo gadaa way sii gadaa waa hawlihiinna dee shirkadaha waaweyn hadda aad islii ku leedihiin ee dhararka ka shaqeeye ee wax walba ka shaqeeye kuwa gellaydii masagooyin ka shaqaysae soo gadee sii gada waad soo gaddaa waad sii bixisaa waad soo gadataa waad sii iibisaa iib iyo gadid farqi baa u dhexeeya gadashadu marka adugu soo gadanaysa wey iibkuna oo markaad sii bixinayso bayc iyo shiraa bay carabta u taqaanaa gaaladu maxaa tiradeen bayesel laakiin soomaalidu way isku khaldaan ma kala yaqaanaan way kala yihiin soo gadasho iyo sii iibin weeye shirkada nooca shirka tijaariya la yidhaahdaa warkeedu waa iska cadyahay curuudu tijaara asal u ah shirka sinaaciyana waa idiin sheegay shirkatu khadamaadna waa idiin sheegay maxaa soo hadhay xoolihii noolaa haddaad ka ganacsato ma sidii xoolo nool baa looga akayn sida badeecadii baa looga akayn sida badeecadii baa looga akayn jar baan ka shaqaystaa dibi baan ka shaqaystaa adhi lo geel xoolo nool baan ka shaqaysta marna northstan baan ka keena nori baan ku gaaciya ama waan kala shubaa ayadna waxaad oga sakaynaysaa sidii uruud sida badeecadi baa looga sakaynaya sida raajaxa intaa waa khulaasada guud cabdullaahi warkaadi intaanan ka bixin ashir maxaa tidhi hay wad ku celi miyaad fahanteen warka wadaadka saa wax kala fadhiya baan u malayna ku celi maxaa lagu maqlee wuu la fadhiya maxaad ka wadaa dhulka waxaad u iibsata marka horeba aad sii gedid suuqi baa xumaaday haye haye wuu dhamay mayo su-aashu daadka muuse fiidtoohin hadalkee inuu fiidtoohay ahayd ninkaa ah, ah, ah waa laisku khilaafsan yahay attaajir almutarabis baa loo shaaficiyada xanaabilada xanafiyadu waxay leeyihiin sanad walba dhulkii wuu qiimaynayaa wuuna ka sakaynaya jumhuur ahlilcilmi dhulka noocaasa eed gaday eed u sii aad iibsatay eed usii aad u gadatay inaad sii gado sii iibiso ee kula fadhiistay ee wax ku weyday sanadka wax ku weyday ee kii ku weyday maxaa la samayn shaafici waxay dhaheen iyo maalikiyo iyo cafan shaaficiye iyo xanaabile iyo xanafiyo saddexdaa madhab waxay leeyihiin niyadeedu marka horeba hadday ahayd iibso oo sii iibi gado oo sii gad ama markaaba ha kaa baxo ama ha kugu daaye waa un dukaankii badeecadiiso marna daada marna suuq fiican ku heshee sanad walba markii la gaadho baad qiimayni maanta hadduu suuq yeesho oo la iibiyo dhulkaani muxuu geli lahaa hadduu maanta adoon raba ii yimaado muxuu geli lahaa niman yaqaano waa qiimaynaya qiimahaasaad ka sakayn sanad walba ra'yuljumhuur sidaas weeye maaliki waxay leeyiin tafsiil baan gelinaynaa oo maxaan leenahay maaliki waxay dhaheen hadduu dhulku u iibsaday aad hantidaada ku dhowratid kaash badan buu haystay akoonnada hadduu dhigto waxga baqay in laga farsamaysto bangiyadu beryahan dhibkooda waa batay guriga hantida hadduu dhigtana wuxuu ka baqay in tuug u soo dhacday imtixaanka qolyihii guryaha faqi jiray wuxuu intaad lacagtan hayn lahayd dhul geli dhulkaasi iska joogo markuu toban sano shan sano uu qiimihiisu cirka caddayso saa hadday tahay niyadiisu uu iska joogi sanadkuu iibiyey dhulkaa faasixun ba hal ka sakayn bay oo dhulkaani maahan dhul tijaare wuxuu ahaa dhul lagu hanti dhowranayay oo lacag lagu ilaashanayay qasadkii wuxuu ahaa hantida ku shub waa hanti magoon ha kuu joogo aadda alla maalinku dhimbil noqdaa iibso tijaaro sii wad ma ahayna hoshiisu hal san un baa zakayn bay nimankaa dhaheen waad iska sugi toban sana ha kula yaallo zaka shan sana kula yaallo zaka ma laha iibiso yaad hal sana ka zakayn bay dhaheen haddii laakiin niyadu waay ahayd dhulka iibi gado haddana sii gad oo haddana ka sii soco waa hawl socoto kugu yar fadhiisataye zaka lagaa rabaa kal jumhuur bay dhaheen sanad walbaa lagaa rabaa adaa marka kale sheegi cabdulaahi waxaad u jeeday ma ku hanti dhowrinayso hanti baad dhulka ku ilaashanaysa mise badacaya tijaara saxad wado xoogow suuqun baa yar xumaaday suuqu marna waa xumaadaa daalac naasilka waa iska jiraa qolyahan hawiye bakaaraha fadhiya waa ku rafaadsan ya hawsha ayada ah marka adag hadday kugu fadhiisata culays ba lahaa wallahu subxana wa taala aclam marxaba may sakada si fiican baad u rabtaan xoogu xaqalin ii keena maxaadar gooni aan ka qabtay haddii kale intaa idinku filan ya alaykum salaam eh, winkii intiisa ku duway dabajoogla marolbasewaxaan sameeyey winkii goydaan jugsa ka dhig ama waxaan ka dhigay masaajid mar horaaba qaybin oo u siiyey marka intaan ka dambo waxaa laga rabaa kuma fahmaysa axmedow maxaa tidhi masaajidka iyo dugsiga adaa aakharo oo la baxay annagu sakadii waa kaa rabnaa saa oola soco waa waqaf adu aad la baxday oo khayr oo aakharo aad u baxso sadaqa jaariya kamana noqon kartid masaajidka aad bixiso xataa kama noqon kartid mar hadduu kaa baxo ma agmari kartid intii adigu kuu soo hadhay ee ka ahayd yaan sakadu ka rabnaa marxaba digaaga digaag miyaa ilaawe de kalluunkii ka warra asagu kalluunkina maa sheegtid kalluunkaaba digaagta ka qaalisane marxaba daynta kaa maqan waa laba qaybood cinda ahlilcilmi daynaad ka samirtay oo mid khayrbeelaah oo qafalmarjaca ah, oo laga samro ah oo xayd lamasitaana gashood ka samirtay inay tahay iyo inay tahay daynaad ka raja qabtay in lagu siiyo ninku haba ku mermeeriye labadaa mid weeye daynaad ka raja qabto hadday tahay inaad hesho ama laguu keeno waad xisaabi xoolahaad ku xisaabi maalan toma malyan baad haysataa shan milyan dayn bay kaaga maqantao waa lagaa qabaa dayntana waa dayn aad rajaynayso inaad hesho habad daahdee shan iyo milyan baad ka sakay kaashkii aad haysatay iyo dayntii aad rajaynaysa inay kuusoo xaroto xoola aad leedahay baad ka soo qaadi oo gacantaada ku jira waad ka wada sakaynaysa hadday tahay dayn laga samray ood ka samirtay oo rajala rajala'aanana waad iska goyn ma xisaabaysid inta marka aadun gacanta ku hayso iyo aad ka raja qabtonbaad isku dari ood hal mar ka sakaynaysa sanad walba markii la gaadho haddii dayntii aad ka samirtay aadda alla ay kuu timaado ninku intuu soo waansado ama tolla hadlo ku kuu keenana marka ay gacantaada soo gashaad hal sanaa ka sakaynaysa sakadii baad ka jaraysaa dayntu waa sidaa daynta la xisaabsado daynta aad sheegtay baa xusuusisay daynta la xisaabsado dhagar badan baayaa ka jirta qolyihiinan ganacsatada ee sakeeya waxaadii intaasaan leeyahay intaas waan hayaa intaa dembi maqanta ii xisaab intaana anaa laygu leeyahay kagoo xoolaha kagoodaasi waa khalad oo sidaa u duuduuban waa khata dayntu sakada ma mancidaa mise ma mancido oo hor ma laga reeba marka horeba muranbaba ka yaalla oo fuqaadu waa isku maandhaafsan yahi afartameda waa soo gaabiye daynta la xisaabsanayo eed xoolahaada ka jaraysa eed leedahay labaatan milyan baan haystaa shan milyanoo dayna waa lagu leeyahay shan milyan ka goo shan iyo toban baan ka zakayna aad leedahay daynta shardi ah in wakhtigeedii aad bixleeda u taagan yahay markaa daynta aad xisaabsan eed iska goyn xisaab inaad iska reebta ah ood xoolahaada ka reebta ood inta kale ka zakaysa markaad u xisaabsanayso waa in xilliga aad akaynayso ayadna xilliga la bixin lahaa uu yahay maalan bishan aynu ku jirna sebtembar baad zakaysaa tusaalaan ka wada malaayiin daynaa lagugu leey laakiin sanadka dambe ah inaad bixisaa ma xisaabinaysid xoolahaadoo dhan baad ka zakaynaysa maxaa y waa daynaan la gaadhin xilligii lagugu lahaa ee aad bixin leed aan la gaadhin wey diinta aad xisaabsanaysaan eed ka jaraysaan xoolihiinni ee dadka aad ku siraysaan shardiga cinda ahlicilm waxaa weeye dayn wakhtigeeda galow xaalo ah dayn mu'ajalo ah ma aha dhagartaana la iska ilaaliyo wallahu subxana wa tacala